meesha dheera dhulkayaga nago kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii galab wanaagsan oo idinkaga imaanaya idaacadda kulmiye galab wanaagsan gudaniyo dibadda gudahaan dadkeena giddigin ku noolo gebi ahaanti galab wanaagsan galab wanaagsan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 soo socotaa sheekadii kaalmaha suugaanta mhm. ayaad ka waa dhowahay barnaamijka shalay salma keligeeda ku heed adna galabta keligaa ku tahay <laughs> <laughs> marka qaar martiya heli jirtaa ka wada mhm. yaa saaxiibo badan oo akensi jirto oo dumar u badan mara xataa waa keeni jira wagta dumarkii lima keeni jirine labada dhinanba waa keeni jira waayahay mhm. martidana ugu dambeysa xataa ragay ahaayen mhm. kalgacala ka ahaa axmeda ka ahaa ayaanla kamid mid ahaa eh, welilaa u badan be <laughs> waayahay galab wanaagsan ayaan ku leeyahay dhammaan dhegeystayaasha galab wanaagsan ayaan leenahay iyo farsamo yaqaanka inoo farsameynayaba waayahay barnaamijka hadda kaalimaha sugaanta ku dahfurana waxaa noo soo qabanayaa mid ka mid ah iisaha uu ku luuqeeyo nimcaan xasan hilaac iistan mhm. waxaa la yidhaahdaa adiga sow maaha adiga sow maaha mhm. waa heeskii baryahan lagu kacsanaa aad yaa soo wada dhegeysanno indhahay tahay mm-hmm. itaalkiiyo awoodaha mm-hmm. indhahayga nuurkooda soo adiga maaha heeska hadda waa heeskii qabsatay baraha mm-hmm. bulshada dadka iska duubay maku jirta anigu ma jirin <laughs> ani hees ma iska duubay waayahay heestaasoo ku looqeynaya nimcaan xasan hilaac waxay daafurheed aada curdunahoo jirto afar maalmood keliya ayay jirtaa dhegeystayaasheena waxaan leenahay barnaamijka galab wanaagsan ayay daafur ahayd qabiisii ugu horreeyana waan ku guda jirnaa aad iyo aad waa tahay dhanka kalmaa sugaanta maan ku noqonaa mase maya talooyina u wadaa horta saaxiibada haya talada waa loo baahan yahay aad iyo aad mm-hmm. horta waxaa la yidhahdaa waa mara adig ku nooshahay waa mara ayada kugu nooshahay mm-hmm. laakiin tala adisay kugu noolaan kartaa talada ani waxaaba maqli jiray <laughs> <laughs> talada adaa ku nool iyada kuguma noola ah. mm-hmm. marka talada ragga inta badan qusaysaa haddii ay xaaskaaga jeceshahay inay wax ka ogaato qaabka aad dadka ula dhaqanto way ku jeceshahay ogaw haddii aad aragto ayadoo raadinayso qaabka dadka aad ula dhaqmaysid ayadoo raadinayso haddaa ha isdhihin maxay ku daba joogtaa way ku jeceshahay haddii aysan kaa caroon markii aad ka hor timaado fikirkeeda ogow way ku jeceshahay haa haddii ayadoo wax wadataa arin aad tiraado arrintan ma ogoli aysan kaa caroonin marka oo ay sidaas ku dhaafto ku ah, jeceshahay <laughs> haddii ay kula murugooto mhm. marka aad murugsan tahay mhm. way ku jeceshahay haddii aysan yani markaad ku aragto iyadoo dhibaato ku haysato aysan mhm. sidaas kaaga teginin oo ay kula dareento dhibka way ku jeceshahay hadda aniga weligeenaaba dhibkeeda kuma eegana maogtaa <laughs> yaa haddaad dhawarka beeshaan xataa haddii wax idinku eh, dhacaan eh, anaga waa joognaale idinka waa laakiin wax kaalintiina way muuqataa anaga naftirkeena kaalintaana way muuqataa <laughs> waa taa inta eh, laakiin ma dhacdo aad iyo aad mhm. talooyinka waxaa ka mid a mataqaanaa mhm. haddii ay kula tashato mar walba ka hor inta aysan go-aan gaarin mhm. way ku jeceshaha way ku jeceshaha cajiib haatee haddaynan iska bixinin oo wixii isaga dhaqaaqintirado walaal waxaasaa rabaa inaan sameeyo mhm. <laughs> haddii ay ku faraxdo mhm. marka aad hadiyad u keento mhm. wax yarba ha ahaatee way ku jeceshawaxaa <laughs> la rabaa mataqaanaa dadka qaar inay si kale wax u fahmaana laga yaabaa oo tusaale haddii qofkaanu fikir uu keeno mhm. oo fikirkii qofkii eh, aada ka xumaato mhm. inaa qofkaas dhaawacdidaa laga yaabaa mhm. marka marka la leeyahay eh, fikirka ay wada xitaa haddii aad ka hor imaato oo ay sidaas ku aamusto yani doqonnimo kama ahane waxay diidan tahay inay ka hor imaato oo ay meeshaas ay ka abuurto khilaaf kala tegiinu qofkaas ilaalina mm. haddii ay mar walba mawduuc keento si ay kuula sheekaysato oo keliya mhm. way ku jeceshaha dhan kastaba waa ku jeceshaha ah. <laughs> sheekadii dhan ba iskugu saartay iskugu soo jacayl haa qofkan haddaa inta isu imaataan as ag fadhiisataan mhm. eednaan waxba sheeginin mhm. waqtigana u socdo kala aamustaan xoogaa wejigiguma qurxoonaanahaa ah, laakiin haddiiba ay mawduuc keento si un aada ula hadashid ama aada ula wadwado way ku jeceshaha hadda jaceylka wax wanaagsan waaye halismaaleenaa marka mhm. aragtidaas in qofkaanu waxyaabahaas u samaynaho idil mhm. jaceyl adiga ay kuu qabto darteed ay u sameynayso mhm. saaxiibadu waa inay ogaadaan kaalmahaas ugaantaan ku laabanayaa ogaada <laughs> kuwaan xasliyaalahayna jira maxaa kuwaasta iskasii ogaadeen laakiin kuwa hadda jasadin ogaadeen ahaa <laughs> barnaamijkeena wanaagsan qabiisi ugu horreeyeen waan isla maraynaaye mhm. in kale maa suganta u noqonaynaa waa tahay waxaan noosoo qabanayaa hees uu ku luqeeyo cabdullaahi nuur xalweyste oo la yiraahdo faaduma hawsho arrintaydan xulisan nafaqa kuugu sheegtee inaad igu filaato iga furata hawsho arrintaydan fulisan nafaqa kuugu sheegtee ma fiilayn inaa adiga fagaadiido ma fiilaynin inaad fartaa iibaanite ma fiilaynin inaad iga fagaatido ma fiilaynin inaad fartaa iibaanite arrimahana ku faray iyo naafodkii dhexdeenna inagoon ka faalon oon weli aan falaaqayn ya ku yidhi ku faano fagaraha kaashee arrimahan ku faray iyo fodkii dhexdeenna inagoon ka fahaloon oon weli aan falaaqayn ya ku yidhi ku faano bakatayo talaadeeni adiga furfuraayo nacabkeenu fidiyo sirteeni fashilantu faraguma jiride fakatayo talaade adiga furfuraayo nacabkeenu fidiyo sirteeni fashilantu falakumatu jirite tasaasuu fududahay waadiga fasaxante taasaasu fududahay waadiga fasaxante fadumoy faraskaagu ha ku qaado thank you qalbigii faseexiyo macnoho furay iyo farxadiigu qabataan nafaqa kuugu sheegtee inaad qalbigii faseexiyo macnoho furay iyo farxadiigu qabataan nafaqa kuugu sheegtee afiilayn inaad fidnaa'i horseedo afiilayn inaad faydhaahay goyse afiilayn inaad fidnaa'i horseedo afiilayn inaad faydhaahay goyse hadal ku feera weli uu fadhiyabo faa'iidan leeye mar hadduu fiikado faruryaha kal soo baxo fada lagu hadal ku feeraha weli uu faadhiyabo faa'iidan liiyi mar hadduu fiikado faruryaha kal soo baxo fada laguma gaadhi alaade adiga furfuraayo nacabka inuu fidiyo sirteeni fashiladu faraguma jirte fakatayo talaade adiga furfuraayo nacabka inuu fidiyo sirteeni fashiladu faraguma jirte saasuu fuduuddahay waadiga fasaxante fadulmoy faraskaagu ha ku qaado saasuu fuduuddahay waadiga fasaxante fadulmoy faraskaagu ha ku qaado saas u fududahay waadiga fasaxante qaduwoy qarastaagu hada saas u fududahay waakas dulqaadkiina ani waa idiin sheegay dulqaadkiina waa yaryahay inta hadda aad sheegaysa cagsigeeda hadday samayso haynood mhm. iga fasaxantae faraskaada ku qaado waay may waxaa jira mataqaanaa mm. waxyaabo qaas ah mhm. oo laba qofood iyo qoyska dhexeeya oo banaanka in la geeyo mamnuuc tahay qofka hadduu iscelin waayo <laughs> hal mar iyo laba mar ma ah dadka go-aanka halka margaara idinka waa waxaa laga mataqaanamaya <laughs> dumarka waxaa laga mataqaanaa mm-hmm. eh, raallin ha ahaadaya waxaa jiraan sheegayna oo soomaalidu ay inta badan ku halqabsato iska halqabsadaan haa waxaa laga mataqaanaa mm-hmm. haddii hal qalaad aa ka geshid mm-hmm. waxay soo tirinay sanadkii hore wixii qalaad dhacay <laughs> hadda kahor waxaa laga mataqaana faahid reer meel degan nin iyo naagis qaba iyaa xoogaa waxaa dhex maray muran ninka odagahay oo reerka yaa markaas xoogaa kululaaday iyadoo ku dhiftay gabadhii marka gabadhiyad ku dhiftay daqaraa gaara marka haa daqarkii marka way ka bogsatay markaas wixii taagnaa waa laga heshiiyey laakiin waxay samaysay <laughs> arrinuu ka shalayay <laughs> maalin walba oo ay rabta inay wax u tilmaamto waxay tiraahdaa mhm. berigii halkaasaan deganeyn ma xasuusataa oo arigaas arigaas iyo neefkaasu ay yani reerka kusoo biireen mhm. oo aad daqarka ugu dhifa jirtay mhm sheek kasta oo ay tilmaamayso oo aad daqarka igu dhifi jirtay soo <laughs> gelisa ninkii marka urtun ku noqotay <laughs> urtun ku noqotay <laughs> waxaa laga keenay maxaa mm. dhibaatadan u gaarsiisay mar walbay wax tilmaamayso waxay kusoo dartaa eedii mm. barinkaas waagaan deganayn oo sidaas ahayn mm. oo aad daqarka ugu dhifi jirta ma xasuusataa tiraa wax la sheegto way tahay haddaan bareedaashaa laga heshiiyey marka hore fududaaday waa laga heshiiyey laakiin waa in gadaal u soo celisaan waa tahay waayahay barnaamijkana gal wanaagsan qaybihii dhexaas loo maraynaa aad iyo aad dhegeystayaasheena mhm. waxaan leeyahay mhm. markasta aad joogtaan iskasoma dhegeysanaysaan waad ku mahadsantihiin aad iyo aad galabtaha inay wax naato ayaan leenahay haye dhanka kaalmaha suugaanta ku noqonaynaa kaalmaha suugaantaan ku noqonaynaa mhm. waxaan soo qabanayaa heys ay ku wada luuqeeyaan faatima duur iyo ibraahim baadil caashiqa abu fududa ayaa leedahay heystaan layna ciidaanu dhartiye cashadana kala calankiya dadwaynaha ciidaanu dhartiye canaboyna kala calooshaada <laughs> nugulaa mhm. caashaqaaga fududa ku harkay waa caashaqeeda maa joojisaan idinka <laughs> roorka <laughs> daaya faaduma duur iyo sidoo kale ibraahim baadil ayaa ku luuqeynaya waayahay kaalmaha suugaantaan kusii soconaynaa dhanka kaalmaha suugaanta maadaama dhegeystayaasheena maanta mhm. sheekadeenii ay mhm. inaga dhammaatay mhm. dhan kaalmaha suugaanta nala dhegeystayaan leenahay waa markaygii waxaa noo soo qabanaya hees uu ku luuqeeyo khamar suugaani oo la yidhaahdo jacayl dhaxal gala wax dhaama la waa hubasharkale kudhaygagiwa digaacadiniga koldheehaniwa qoraxda dhalatana kuwagedhigiwa dhaguhu ruux kale dhegaysaniwa tayuhu basharkale kudhaygagiwa digaacadiniga koldheehaniwa qoraxda dhalatana ku afkiin duunigaa daraaro cuniwaa hurdana dhabarkii tolkii qaabawaa ibnuhu erdiilan marlaydihiwaa ammaan ku dhigan hiskiidisiwaa

jacayl dhexalgalo waxdhaamaloa tacabka dhurmaya biiga dhiniwa kalsoonihidadheer adhiibi kariwa dhexdeenna naamiin kadheef heliwa haydhaw mooye dhaxalgaro wax dhaamaloa dhaqaaqi kari waa bartaa kala dhiman dhanka amari waa naftii dhakhtar kale marnaba adhay waa awadnaha dharisani isdhiib ulan waa qofkuu dheeliyaha dhaqaaq kari waa bartaa kala dhiman dhanka amari waa naftii dhakhtarkale marnaba adhayo wadnaha dharisani isdhiibu ulan dhaqanka jiilkana kudhaadhici waa dadigaa idinkood dhalaal bidiwa xiskii kula dhacay udabageliwa si ay dhagaxin lacagta siwa cishqigana daylka ku dheerjilwa dhaqanka jiilkana ku dhaadiciwa dadiga idinkood dhalaal bibiwa xiskii kula dhacay u dhabageliwa si ay dhagax lacagtasiwa cishqiga dhaylka ku dheelji abka dhurmaya biga dhimiwa kalsoonida dheer la dhiibi kariwa dhexdeenna naami ka dheef heliwa idhowr mooye idhaf jacayl dhaxalgalo waxdhaamlacabka dhurmaya biiga dhiimiwa kalsoonihidadheer adhiibi kariwa dhexdeenna naami kadheef heliwa haydhmo dhaxalgalo wax dhaamaqamar sugaani halkaas haddaan uga soo noqono jacayl dhaxalgalo wax dhaamalowa aaminada ka horeysa laakiin na aaminade anaguna ayna aaminaynaay waa tahay botano gabagabadii barnaamijkeena ayaan isla soo gaarnay aad iyo aad dhegeystayaasheena waa mahad celinaynaa farsamayaqaanka sidoo kale dee mhm. annagoo barnaamijka wadnana mhm. waan isku mahad celinaynaa gabagabada barnaamijka waxaan saaxiibada usoo qabanayaa oan ku macsalaameynaynaa heesay kuwada luuqeeyaan xaliimo khaliif magool iyo xasan aadan samatar caashaqaha baayicin waa tahay heeskaasi ayaan kusoo gabagabeynaynaa dhegeystayaal intaan ku kulmi doono midkan midkiisa xiga sidaas iyo nabadgelyo kaga xiiday iyo buuraha culus shaqay caawana kamay tegin caynkaynu ku ogay adna calamka kuu qoran una seegi maaye caashaqa hoboycin adna calamka kuu qoran una seegi maaye عاشق حبايب